بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المسلف رحمه الله التفقه بتخريج الفروع على الأصول وحنكون حجرنا فصل كيشناد إيه، هل كان مسلفك ونقول إياه fiqhiga iyo shayga tafaquha la yidhaahdo oo loo jeedo talabu lfiqhi doonista fiqhiga iyo fahmiga wuxuu leeyahay fahmidda la fahmo oo fiqhi loo yeesho bitakhriiji alfuruuci cala alusuuli asalka oo aada haysato in aad furuucdii asalkaas ku takhriijiso ood ku soo saarto ayuu u fasiriyaa fahmideeda la fahmo yacni qaacido ama daabit waxbaad haysataa qaacida min qawaacid الsharc marka asalkaas aada haysato soo saaristiisa furuucda ee uu leeyahay asalkaas furuucdaas in lagu takhriijiyo lagu soo saaro asalka lagu soo saaro fahmideedaas iyo fiqhi ahaan kasideeda la kaso buu cunwaankan u dhiga weeyaan macnaha wuxuu u jeedaa wa alfahmu bikayfiyati istikhraaji furuuci min alusuuli sida usuusha asalka weyn looga soo saarto furuucda looga soo saaro fahmideeda la fahmo ayuu meeshaan u caqiday weyaan marka musanifku wuxuu leeyahay raximah اllah min waraai اlfiqhi atafaquhu min waraai اlfiqhi fiqhiga oo ah yani shareecada asraarteedii oo la haleelo oo la gartaay wuxuu leeyahay gadaashiisa waxaa ah atafaquh baa ah kasitaan oo diinka insaanka uu fahmo hadda sheekh ibn Uthaymeen oo kale wuxuu ku fasiraya atafaquh wuxuu leeyahay yaani talab al-fiqh baa leeyahay fiqhiga laftiisa iyo fahmiga diinta oo la fahmo kasitaankaas oo la raadiyo baa tafaquh loo jeedaa ama al fiqhiga waxaa la yiraahdaa buu leeyahay yaani waxa weeyaan waa idraaku asraar ash-shari'a shariicada waxyaalaha qarsoon oo asraarta ah ay leedahay haleelida la haleelo oo fahmi lagu haleelo iyo kasid ayaa la yiraahdaa fiqhiga la yiraahdaa laakiin fiqhigu wuxuu leeyahay laysa bil ilmi ma aha fiqhigu ilmiga ma aha waa garashada ilmiga aad garato haleelidaas ayaa la yiraahdaa iyo fiqhiga loo jeedaa ama tafaqquha wa kasitaanka qofka uu diinkii fahmo oo uu awood u yeelan karo usuushan inuu furuucdeedii waafajiyo furuucdan inuu asalkeedii waafajiyo oo awoodi karo weeyaan ومعتمله أي الذي يعمل به وي mid kan ku amal falayana oo ku shaqeynaya yaani mu'tamal asal ma'malka waxa la yiraahdaa mukhtabarka haday ay laboratoryga dhahaan ama shaybaarka oo kale iyo ma'mal la yiraahdaa marka kan ku shaqeynaya mukhtabarkaas loo jeeda qofka marka arintan shaqadan qabanaya alladhi ya'malu fiqhigan kan ku shaqeynayaahi huwa alladhi kiwi يعني قفك او تفقه لا ايمانيه هو الذي كيوي يعلق الاحكام xukumyaasha axkaamta xirayo bimadaarikiha sharciya madaarigteedii meelihii laga haleelaya sharciga ahayd oo loo jeedo yacni waxaa loo jeedaa waa manaatu alaxkaam sharciya baa la yidhaahdaa manaadka meesha ay axkaamtan sharciga ku xiran tahay axkaamtan sharciga meesha yaani madaarigteeda sharcigaana ku xiri karo kaasoo kale baa la yiraahdaa يعني لو جيدابه كن شقيه وكاويا هو الذي كيوي يعلق الأحكام أحكامتي حريو بمداركها الشرعية مناطكيدي أما عللكيدي علوينكيدي شرعي أها كحري كره يعني شيئا فرعا أسل في سي وافجين كره كاسو كلالينا وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود حديثك او النبي كوريي عليه الصلاه والسلام وامام احمد ابو داود الترمذي ابن حبان سو سارين بسند صحيح ay ku soo saareen sanad saxiixan ay ku soo saareen waxa weeyaan wuxuu leeyahay xadiidka ibn mas'uud anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam qaala rasuulka allah ayaa wuxuu yiri نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه نظر الله الله هئفيو أو هنوريو امرأ قف هنوريو وجهي قلبي سبع الله نوريو سمع مقلي maqaalatii ay axaadiiii axaadiistayda maqlay qof aniga axaadiistayda dhagaystay ilaahay qalbigiisa iyo wejigiisa ha nuuriyo ha ifiyo wa wacaaha haddana weeleeyey oo marka yani faxafidahaa xifdiyey wa wacaaha weeleeyey haddana markuu xadiidkii nebiga maqlay waa xifdiyey waana ku camal falay wacyiga wuxuu noqon karaa ilaalinteeda dhowrista inuu ku camal falo marka ka bacdina markuu inta xifdiyay oo dhowray oo amal oo ku dhowro ku amal falay fa addaaha gutay oo dhiibay bixiyay oo dadkii gaarsiiyay way kama samicaha sidoo u maqlay u gudbiyay sidoo xadiidka u soo maqlayna u gudbiyay qofkaas ilaahay qalbigiisa iyo wajigiisa Allah nuuriyo way Allah hagaajiyo farubba hamil fiqhin mahal shaahidku waa halkan farubba hamil fiqhin mid fiqhi xambaarsan badana oo laysa bifaqiihin laakiin aan faqiihi ahayn tafaquh aan lahayn waa badan yihiin warubba xaamilin fiqhin mid fiqhi xambaarsan badana oo soo qaado oo u qaada ilaa man qof u qaadayo huwa isaguba afqahu minhu ka fahmid badan ka kasib badan kii wax soo qaaday waa uu gaarsiiyey dadkii laakiin fiqhigiisa waa yaryahay binisbati lihada alxadiid waxa axkaam ku jirto ama istimbaadaad lagala soo bixi karo wuxuu ka garanayo lama arko way yaryihiin laakiin ninka u gudbiyey qofka uu gaarsiiyey oo ardaygiisii ahaa ka dhagaystay yaa wuxuu yahay afqaa minhu ninkaan raawi keliya waay laakiin ninkaana ka kasid badan markaasaa kii la gaarsiiyey baa waxaa la oo jadiida ah uu ka soo saaro xadiidkaas istimbaadaad uu kala baxo masaa'il maasha allah daqiiqa inuu ka soo saarto ayaa la arkaa marka macnaha waxa weeye fiqhiga siduu sheekhu noo sheegay wuxuu leeyahay yani ma ahan laysa bilcilmi bal huwa idraaku asraari shariica sheekh ibnu cuthaymiin saasuu leeyay shareecada asraarteedoo la ogaadaa la yidhaahda markaasuu yidhi wakam min insaanin cindahu kaiirun in badana dad agtiisa wax fara badan oo cilmiya ah, xifdisan walaakinahu laysa bifaqiihin aanan ahayn mid faqiiha aanan ahayn oo wixii laftoodii uu soo wariyey ama u xifdisnaa aanan kala soo istikhraaj aanan samayn karaynin istikhraaj alfuruuca min alusuuli asalkii inay wax ka soo dhambasho istinbaab inuu ku sameeyo aanan awoodi karin oo kala soo bixi karin kaasoo wuxuu yiri ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك عبد الله بن مسعود سيده درتد وحو كدغي arrintaas uu kadigay faqala يعني حديث اثركي وامام الدارمي وصو صار بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه اي اشاره marka muhaqiq ay atharkii oo kaamil oo dhameystiran noo sheegay wuxuu yiri ibn mas'ud كم يعني هل كان وحير كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم أنت اسكليه الشيخ كسو قاتل ابن عثيمين لكن محقق وحيريه كيف أنتم أثر كيرنا أثر كداري من مكوسة قولنا كيف أنتم يعني كيف تكونون سبب أحانيسا xalkiinu seebuu noqonaya idaa labasatkum fitnatun markay fitna idin dhex gasho oo yahramu fiiha alkabiiru qofka weyn oo ku duqoobo soo ugu dhex jiro oo ku dhex duqoobayay haram ku noqonayo wayarbu fiiha sagiiru kii yaraana uu ku barbaaray fitnada dhexdeeda uu ku barbaaray wayatakhiduha annaasu sunnatan shaygaa fitnada ahoo bidcada ahoo xunta aan ay dadkii ka dhiganayaan sunno ay ka dhiganayaan faidaa uyirat shaygan xunka ah la badalo oo la dooriyo haddii la dooriyo qaaluu dadka waxay leeyihiin uyirat sunna sunna laga tegey yani maadaama ay bidcadii ku barbaareen ay ku barbaareen fitankii ku dhex barbaareen waxay arki jireen ama ay ku duqoobeen fitnadaanaaba sunno u noqotayba dadkii oo dhan bidcadaanaaba sunno u noqotay marka haddii laga tago bay waxay leeyihiin uyirat sunna sunnadii baa la dooniyey oo la bedelay ayay odhanayaan waa markii munkarku uu faafo waxa xun ummadda ay ku faafto oo xumidii wanaag loo arko wanaagiina xumaan loo arko oo kala weeye markaasaa la weydiiye o layidhi qaaluu wamataa dalika yaa abaa cabdiraxmaan kunyada cabdillaahi mascuud wey goormo weey arintaas goormay dhacaysaa fitnadaasi oo xaalka a ka sheekaysan ihi goormay imaan qaala markaas calaamaad siiye idaa kaurat quraa'ukum markii dadkiina wax akhriyo oo quraanka yaqaan xufaada ay ay badan yihiin waqallat fuqahaukum dadkiina fuqahada ah ee diinka fiqhiga u laho ka sayana ay yaraadaan wakathurat umaraukum madaxdiinuna ay farabadato madaxweyne hebel madaxweyne hebel madaxweyne hebel la tulo waayo amiir hebel amiir hebel amiir hebel suldaan hebel suldaan hebel tiradu ay ka bataan waqallat umanaukum dadkiina la aamino amaanada lehna ay yiraahdaan dadka umanada aho dadka u xifdiyo aminiinta ah wax la aamino ama diinkooda iyo adduunyadoodaba dadka maaragtay umanada aho loo aaminaahna ay yiraadaan waltumisat dunya adduunkiina loo yani la dalbo oo bicamal alaakhira lagu raadiyo aakhira camalkii lagu doonan lahaa adduun lagu dalbo waqtigaasi arrintan dhacaysa cabdullahi mascuud yani hadalkaas ayuu maaragtay aarkaas aad u qiimaha badan ayuu wariyey xaqiiqa maanta zamankeena aad inuu muntabaq ku yahay aarkaas zamankeena muntabaq ku yahay kam xufaadaan haysanaa bal oo aanan fuqaha ahayn kam mudarisaan haynaa oo aan fuqaha ahayn oo wax akhrinayo laakiin aanan fiqhigii haysanin xufaad qur-aanka xifdisan laakiin laa yafqahuuna shaya oo nin atbaacu kulli naaciqa kiicii oo dhan iska dabagelayo raacay way badan yihiin fuqahada dadka maanta markii mas'ala fiqhiya la yiraahdo anaga Soomaaliyeedna mun ka soo qabo dadka laha aadin marka tiraahdeen waa afraad muayyan tirsan ayaa la raadinaya dadkuna waxa laga yaabaa quraanka inuu in badan taas qofood ay xifdisan tahay intaas qof ay mudarrisiin noqon karto masaajidada wax ka sheeg sheegan laakiin mas'ala markii la yiraahdo oo yani loo jeedo istikhraaj alfuruuc min alusuul dad yar oo tirsan ayaa laga helaya tan labaad umaradii way bateen aad ogta meeqa meeqa suldaan iyo meeqa madaxweyne iyo meeqa ayaan leenahay tiradii ka bateen umaro tiradii ka bateen hadda waa arta soomaaliya gobol gobol iyo tuulo tuulooyin baa madaxweyne madaxweynada lagu haya maalin walbooda waa arkaysa dad la aaminana way yaryihiin kulli mooryaan u badan yihiin qof la aamini kara male xoolihii dadkaana lagu aamini karin diintoodaana lagu aamini karin dad la aamini kara maaha intooda badan waa dad u samaysan un keliya adduunka keliya ku noolaatay markaasuu wuxuu yidhi waltubisat iddunya bicamal alaakhira waad arkaysaa maanta wixii aakhare lagu raadin jiray aakhare wixii lagu dooni jiray oo diinkii jihaadkii cilmigii yacni khayrkii lagu doonin jiray aakhare lagu raadin jiray ilaahay ha kuu dembi dhaafo darajo ku hel ilaahay agtiisa yani maarata adduunka adoo muslimaho saafiya ka bax meesha dhihi lahaa shaati diineeda lala bisanoo camalkii aakharo adduunya la raadinooyo kursi baa lagu gaaraa waa jihaadeenaa laleeyahay kursi baa la rabaa inuu hadhowda ku fadhiisto ninkii ninkii shalay jihaadeeda ku haya biri xag ka soo jeesto dimuqraadiyada ku hayaan arka yani maarata xag ka soo jeesto yaa helaysaa wax badan oo camalul aakhira lagu dooni lahaa ayaa adduuniye lagu dooranaya adduunaa lagu doonaya marka arrimahaas waa arrin khatiira wey maxaa shaahidkeena marka waxa weeye idaa kafurat quraa'ukum wa qallat fuqahaa'ukum maxaa shaahidkeena tafaquha waan xadiidkaas farubba xaamil fiqhin laysa bifaqihin dad badan oo fiqhigii xambaarsan laakiin aanan fahmaynin yaa buuxo oon fiqhig lahayn marka mas'aladaas ayuu musannifku ayuu ka hadlay weeyaan marka arintan marka musanifka uu noo sheegay waxa weeyaan yaani sida uu sheekh ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi noo sheegay faqih ya la dhihi kara faqih ya la yiraahdo al faqih huwa al alim marka sheekhu wuxuu leeyahay al faqih waxa huwa al alim bi asrar al shari'a qofka garanayo shariicada waxyaalaheeda qarsoon oo sirta ah asraarta ah, yoolkeeda garanaya wa xikamiha xikmooyinka shareecada ee garan karo xataa yastaiica ilaa ou awoodo an yarudda alfuruuca ashaaridata ila alusuuli almawjuudati inuu celiyo furuucdaa tirada badan oo kala cararsan kala tagtagsan furuucdaa tirada badan asalkeedii inuu u celiyo mawjuudka ahaayee jira uu awoodo wayatamakkanu min tatbiiqi alashyaai calaa usuuliha shay walba kulligiina yacni inuu awood u leeyahay oo makansado ay suuragal u tahay inuu asalkeedii ku dabaqo oo ku maaragtay oo dul saaro markaa fa yaxsulu lahu bidalika khayrun kaiiru khayr fara badanna markaa uu u xasilo qofkaasi weya marka arintaas ayuu musanifku ka hadlay fiqhiga yacni bitakhriiji alfuruuci cala alusuuli inuu yahay dadka oo la dhihi karo waa faqiih la odhan karaay qofka axkaamta manaadkeedii ku xiri karo manaad sharciya furuucdana usuusheedii waafajin karo inuu yahay buu noogu sheegay qaala ibnu khayrin raximahu llahu tacaala shiikhaas uu shiikhu ibnu khayr noogu sheegay allahu naxariistee markuu xadiidka nadara allahu imra'an samica maqaalatii uu sharxayay ayuu wuxuu yidhi fii fiqhi hada alxadiidi xadiidkaa fiqhiga laga qaadan karaahy fiqhiga fiqhiyaadka laga qaadan karo yacni tusaaluu ku siinaya sheekhan baa cadaynayo fiqhiga laga qaadan karo xadiidkaas wuxuu leeyahay wafihi xadiidka waxa ku sugan bayaan cadayn baa ku sugan an alfiqha fiqhigu inuu yahay fiqhi waxa la yiraahdaa kasitaanka waa shayga la fahmo kasitaanka laftiisa huwa istinbaat soo saarasho kala soo dhaxbixid wal istidraak haleelid oo shayga la fi macaani kalaami hadalka macaanidiisa in lala soo baxo oo la haleelo laguna lagulana soo baxo lagu haleelo min ariiqi tafahumi kasid aad kasayso iyo fahmi wadadeed aad ku haleesho macnaha aad fahamtay markaad fahamtay fahmigaas yaad istinbaat samaynaysaa aad kala soo dhaxbaxaysaa waxa weeye macaanidii baad istinbaat ku samaynaysaa ka daba tegaysa markaas la soo baxaysa taas kale weeye وفي ضمنه مركا حديث كانوا حاكسوغا أي في ضمن الحديث حديث كالتحديث وحاكسوغا بيان وجوب التفقه يعني بيان وجوب التفقه كستانك وتفقه او طلب الفقه اها وهذا عن كسو هذلني واجب نمديسا عدينتيدا لا عدين بحديثك كسو marka in fiqhi qofka uu yeesho ayaa la ayu xadiidkaas na tusaya حديث سبحانه وتعالى نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما حفظها فأداها كما سمعها سو أمك لي أقتي كاس وحونا تسيا إن تفقها أو يعني شريعة أولك فهماهي واجبني ماذا عدين تيذا العدية بأدحدث كسو إيه والبحث بارس على معاني الحديث xadiidka macnaha uu leeyahay in la baaro ayaa dhexdiisa ku sugan iyo waistikhraaji lmaknuuni min sirihi waxa qarsoon maknuun waxa weeye wixii qarsoon oo daboolan waistikhraaji lmaknuuni wixii daboolnaa oo min sirihi xadiidka sirtiisa ihi soo saaritiisa lasoo saaro istikhraaj lagu sameeyo lasoo saaro ayaa xadiidkaasi dhexdiisa ku sugan walishaykayni labada هو شيخ الاسلام ابن تيميه اما شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام او ابن تيميه iyo wa tilmiidihi ardaygiisii oo ibn alqayim aljawziya ibn alqayim aljawziya ahaa aljawziya ahaa raximahum allahu tacaala ilaahay au naxariistee waxaa u sugnaaday labadaa sheekh oy استخراج المكنون من من اسرار الشريعه iyo fidliga istinbaadka iyo istidraaga macaanil kalaam la haleelo yaa waxa dhexdooda ugu sugan alqidh almualla yaani nasiibki sareeyay ayaa ugu sugan weeyaan alqidh almualla yaani waxa loo jeedaa alqidh almualla yani dadka qamaaraa isticmaala qamaarka dadka ah ayaa isticmaali marka qorigii ugu sarreeyey ayay leeyihiin saasuu tashbiihu ka wada macnaha meel saray ka gaareen buu ka wadaa waman nadara qofkii fiiriyo fii kutubi haadayni alimaamayn labadan imam oo ibn taymiya iyo ardaygiisi ibnuulqayim qofkii kutubtooda fiiriyaahi salaka bihi nadaru fiiradii oo fiiha kutubtoodii la fiiriya dhexdeedii yaa qofkii wuxuu qaadsiinayaa ila tafaquhi kasid ou asraar shariica ou kaso iyo ariiqan wado qaadsiini wadadoo mustaqiiman toosan ayuu qaadsiinaya waa iska dadku maarata annaga waxaan nahay ajaamana dadka inaan saa u laqbayno laqba la raadiyo hadda sheekh ibnu cuthaymiin waa lagu dul akhrinaa faqiradaan oo kale faqradan dadkii macnaheedu macaan mufradaadku way yaqaanaan moogta markaas wixii macna ijmaali oo sameynaya oo soo duuduubaya oo soo gaabinaya hadda meeshan macnaha hadalka madmuunkiisa waxa waay sheekh islam ibn taymiya iyo ardaygiisa ibn qayyim al-jawziya yani istinbaadka ahkaamta lagala soo baxo shariicada lagala soo baxo hadii quraanka tahay hadii xadiidka yani usuusha iyo furuucda oo farciyo asalka loo celiyaahi mas'aladaasi meel saray ka gaareen macnaha taas waa qofkii kutubtooda fiiriyana oo raaco yaa wuxuu asaga laftiisa kutubtoodaas raacitaankaasaa wuxuu gaarsiinayaa inuu asaguna sidoodoo kale wax u fahmo dariiq buu gaarsiinaya macnahaas u jeedaa wey marka alqidxu lmucalla waxay yidhaahdaan qidxiga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa yani asaabicu min akhdaax almaysira laydhaha aayaddii tafsiirka haddaan lala joogteen yasaluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa imun kabiiru wamanaaficu linnaas markaan soo marayni ma xusuustaan qamaarka ay jaahiliga dheeli jireen markaan ka hadlaynay iyo siday u qaybin jireen waa nala joogtay soomaha qaarkiin marka alqidxu mucalla waxaa la yidhahdaa kan toddobaad laana dadka maysirka kamaarka ciyaara carabta waxay samayn jireen neef geelaa la keenaya lasoo garay halkaa la keenaya neefkaa geela markii la keeno dadkii qimaaraya oo lacagta haystay baa imaanaya markaasaa koob iyo toban qori koob iyo toban qori ayaa la keenaya markaasaa bahalkan qunaxa la yidhaahdo qaansada midka lagu rito iyo meesha bahallaha la geliyoo kale a koob iyo tobankii toddoba qori ayaa wax ku qoran yihiin nasiibna afarta soo hartayna waxaa la yidhaahdaa waa akhfaal wax ku qoran ma wax ku qoran ma marka koob iyo tobankii qori neefkii baa la qalayaa markaasaad yacni qori walbaba nasiibkiisii baa meel loo dhigaya markii loo dhigo nin baa loo dhiibay ay aaminsan yihiin qoriyii qaadaya qaadayaa bahalkii ku dhex ridayaa waa ruxruxayaa waa ruxruxayaa hadba qori soo saaray kan ugu horeeyo qoriga koobaad waxaa la yidhahdaa alfadu baa la yidhahda fadu alfadu alfaau waddaal waa fadiga hal nasiib uu leeyahay yacni waxa weeyaan qori walbaba inta u soo baxdaa la siina kii toddobada laha toddoba uu leeyahay kii lixda laha lix uu leeyahay kii shanta lahaa isku dar meeqay noqonayaan isku qaybi kow laba markaa tira waa saddex ila laba uu leeyahay kii laba ka saddexaad saddex uu leeyahay waa lix kan afraad afar uu leeyahay waa toban soo intaas maha afar kan shanaad shan buu leeyahay waa shan iyo toban kan lixaad lix buu leeyahay waa koob iyo labaatan kan toddobaad toddoba uu leeyahay siddeed iyo labaatanka qaybooda neefka geela loo qaybinayo markaasaa ninkii alfaddu u soo baxday wuxuu qaadanaya hal qayb hal qaybuu hilibkii la tegaya qoriga labaad tawama la yidhaha attawam ayaa la yidhaahdaa kii mataanka ahaa camal taw ah ayaa la yidhaahdaa laba qayb uu leeyahay qofkii u soo baxdo hilibkii laba qaybood uu ka qaadanaya ka saddexaad waxaa la yidhahdaa alraqiib raqiib bilqaaf isagana saddex qaybood uu leeyahay kan afraad waxaa la yidhahdaa xilsi baa la yidhahdaa xils alxaau wallaamu wasiinu alxilsu baa la wuxuu leeyahay ama annaafisna way dhahaan naafir iyo naafis ra'yi siin isku bedelaan naafirna waa la yidhaahdaa naafisna waa la kan lixaad waxaa la yidhahdaa almusabbal bisiin almusabbala la yidhahdaa isaguna wuxuu leeyahay lix qaybood buu kan ugu sarreeya almucalla baa la yidhahdaa kan hadda uu sheikhu noo sheegay yacni sirka ugu sarreeya soo mid ka sarreeya ma toddoba qaybood uu leeyahay toddobadaas midka ugu nasiibka badan waa almucallaa weeyaan ayaa ugu sarreeya afarta soo hartay nasiib male marka afartaas qoladii ay ku soo baxdo oo afartaa u soo baxdo ayaa neefkii xoolihii lacagtiisii laga rabaa iyagaa bixinaayo waasaa dusha laga saaraya ila waxba ma helini qoladan hilibkii la tagaaya markaasay dadka meesha yimid maaragtay faan ahaan ay u qaybinayaan walba qaybtiisoo siinaya maxal shaahidka marka shiikhu qamaar kama wadee waa usluub carabi ahe yani nasiibkii ugu sarreeyay ka gaareen waa xagga istinbaat meel sare darajo sare ayay ka gaareen baa loo jeeda marka wa fii dalika alqidxu almucallaa bay leeyihiin ugu sugan meesha ugu sarraysay bay ay cilmiga ka gaareen istinbaadka axkaamta ayay ka gaareen markaas wuxuu yidhi waman nadara qofkii fiiriyo fii kutubi haadayn alimaameyni labadan imaamoo shaykhulislaam iyo tilmiidkiisa ibnulqayima kutubtooda qofkii fiiriya salaka bihi nadar yacni tafakurkii iyo fiirfiiradii iyo fiqhigii fiiha kutubta la fahmaa yaa wuxuu qaadsiinayaa ila tafaquhi fahmigii diinta iyo fiqhigii xaggiisii iyo ariiqan mustaqiiman wadda toosan ayuu u qaadsiinayaa marka yacni istikhaaj alaxkaam waa shay aad aada u qiimo badan sheekha sheekh uthaymiin qisadii uu ibnu isxaaq fi siyar ku warinayay can macmar bni cabdillaahi aljuhani ayuu uu noo soo khulaasaynaya wuxuu leeyahay yacni asagoo ka hadlaayo fahmiga fahmiga uu ka hadlaayo ayuu miaal yar noo soo qaaday waxaa jiray fii zamani cumaan ibni cafaan cumaan ibni cafaan markuu amiirulmuminiinka ahaa ayaa waxaa dhacday nin oo juhani ah qabiiladan juhayna la yiraahdo ka tirsan ayaa gabar juhaniyad ah buu guursaday markii uu guursaday gabadhii uur bay yeelatay lix bilood ku dhashay lix bilood ku dhashay lixdii bilood markay ku dhashay ninkii waa yaabay gabadhan lix bilood qabaa ka horna uma tegin lix bilood ilmo ku dhashay uu qariibsaday maxkamada u rafciyay cumaan ibn cafaan radi allahu canhu oo amiirulmuminiin markaa ah ayaa loo geeyey arrintii markii loo sheegay gabadhii markii arintii uurka ila wuxuu ka mid yahay bayinaduu ka mid yahay soomaa hadduu ninkii inkiro bayinaduu ka mid yahay ila qofka waxaa lagu rajmin karaa ictiraaf inuu qofka asagu ictiraafto xadka waa loogu oofin karaa in afar qofood zinadii ay ku markhaati kacdo waa lagu rajmin karaa waxaa lagu rajmin karaa xamliga uur inuu yimaado qoftaanun la qabin hadday uur yeelato oo eh, qofkana uu ka bari noqdo ayadana waa waxyaalaha axkaamta xagta loogu oofin kara wey markii gabadhii loo keenay ayaa xukunkii lagu riday rajmi in la rajmiyo gabadhii marka aad yani maaragtay ilmihii markay dhashay kadib waa adiga markii xukunkii la riday ayaa cali bin abi aalib arrintii loo sheegay cali cusmaan buu u yimid markuu u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi gabadhan qisadiia loo sheegay markaasuu yidhi waa muxtamal inay lix bilood ku dhalato markaasaaba kayfa daalika see suuragal ku taha caliyo yani fikiga sigu u dareemaya fiiri wuxuu yidhi allah wuxuu yidhi qur'aanka markii fii suurati alaxqaaf uu ka warramayay wasayna lisaana biwaalidayhi ixsaana soo maha xamalatu ummuhu kurhan wa wadacatu kurhan wa xamluhu wa fisaaluhu alaauna shahr wa xamluhu wa fisaaluhu uurka inta lagu sido iyo marka uu hooyadii nuugmadiisa uu ka go-ayo alaauna shahra waa soddon biloodun xamligii marka wuxuu yidhi fisaalkii oo nuugmadana allah wuxuu yidhi wlwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayn xawlayni kaamilayn meeqa abaaaar bilood soo maaha aarabaaan bilood marka aarabaaan bilood markii nuugmadii kaamilkaa la yidhaahdo maxaa soddonkii bilood maxaa ka soo haray lix maalmood lix bilood baa ka soo haray lix bilood wadcigii waa ku dhali kartaa maxaa ilaahay baa uu yidhi waxamluhu wafisaaluhu alaauuna shahra waa soddonkaa bilood wey marka gabadhaan ma sinaysani ha la soo celiyo gabadhi waa laga daba tegay iyadoo la rajmiya loo tegay intii laga daba tegay waa la rajmina ilmihii aabbaheed nwaxaa soo guurinaya misxaaqa soo guurinaya ilmihii ay dhashay waxa waaye yani ma kala sooci kara aabbihii soo meesha taagan wey odagii inkiray markii dambe waxaa la yidhahdaa cudur iyo balaaya ku dhacday si xuna u dhintay ninkii odagii ilmaha dhalay maadaama maskiintaas uu ku inkiray oo maaragtay oo saa ku sameeyey dhibaata ku dhacday saas ku dhintay macno shaahidka marka waxa weeye sidoo kale fi suurati luqmaanna waxaa ku jira wafisaaluhu fii caamayn laba sano wey waa afar iyo labaatan bilood wey ayuu nuugmada uga socnaa marka sidaa darteed yani waxa weeye cali bn abi aalib fiiso madaarigka sida u durbadiibu u istinbaadaya aayadihii aysan saxaabada qaar garanin iyo durbadiiba ka soo saaray markaasuu gabadhan inay beri tahay ayuu soo saaray ilmuhuna lix bilood waa ku dhashay waa xaqiiqo weeye marka mas'alada istikhraaj al-ahkam waa shay aad iyo aad u qiimo badan weeye ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه أما بعد ومن مليح كلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية كلام كيس كيس وناكسن يعني مركز مليح الكلام يعني yani xasanuhu kiisa wanaagsan waay min xusni kalaamihi adoo yiroo kale la mid ah. min xusni kalaami ibni taymiya ibnu taymiya hadalkiisa wanaagiisa oo wanaagsan yahay raximahu llahu tacaala ilaahay ha u naxariiste eh waxaa ka mida qowluhu hadalkiisiiba hadalkiisaa ka mida ah. oo ku yidhi fii majlisin oo litafaquhi ah meel majlis la fadhiyey liajli tafaquhna loo fadhiistay kasitaan diinka la kaso yani alab اlfiqhi la raadiye fiqhi iyo kasitaan la doonayaahi daraaddeed yani majlis loo fadhiistay buu wuxuu ku yidhi qowluu hadalkiisa amaa bacdu yani xoogaa yar tusaale yar unbuu meeshaan lagu siin wax weyn ma aha sheekh alislaam ibnu taymiya hadalkiisuu noo soo guurinaya wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib waa markaas yani markii uu ku jiray waaye مركي أو كجري وايه أرضي لماذا إيه فقه قرادين تيسو ابن تيمية كجري أي وحو أوران جري وسر إلهي وفهم قوين نسيه مثال نوغا كينيه فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا فوقع الكلام فيه وكتب النقطة نقطة نقطة وجهة هالكاس وقبح فأقول مركاس وحيري لا حول ولا قوة إلا بالله hada mabniy calى slin wafalayn n saasoo kaleo leey macnaha waxa weeye ibnu taymiya wuxuu yidhi ama bacdu intaa kadib faqad kunnaa waxaanu ahay fii majlis tafaquh kasitaanka oo fi diini diinka la fahmaaye majliskeedii markaan ku jirnay yani wuxuu ujeedaa fii waqti alabi markaan ku jirnay alab fiqiga markaanu fiqhiga raadinaynay majaalistoodii oo diinkan inaan fahmno aanu doonaynay iyo والنظر فيرو oo aan fiirino fi madarik al-ahkam al-mashru'a ahkamti sharciga ahay يعني هليلديدي مناطكيدي ومناط الاحكام عللكيدي ان فهمنه ان دونين تصويرا صوري صوريس maxay la mas'alada marka hore hadaadan tasawurin yani xukum kama gaari karto samayn bijri yani al-hukm ala ash-shay'i farcun can tasawurihi bilah markaa shay xukumayso waxaa ka horaysa masalada suuraysato masalada marka halkaas ay kuu caddaato ba oo suuradiina bannaanka soo dhigto ba xukunkeedii saari karta alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi baa lidhaha waa qawaacidday tahay weeyaan shayga qawaacid usuulkay ka tahay shayga marka la xukumayo yaa farcun can tasawurihi buu yahay markaad mas'alada suuraysato kadib baad xukumi kartaa marka taswiiran suurayn oo mas'aladii banaanka la soo dhigo taqriiran wa taqriiran sugitaan mas'aladii la sugo mas'ala ahaan loo sugo yaani ay cadda wa ta'siilan mas'aladii asalaynteedii maashi ay lahayd oo la waafajiyay asalkeedii la waafajiyo wa tafsiilan kala saarsaarid iyo bayaanin iyo cadayn mas'alada la cadayn marka wuxuu leeyahay majlis tafaquha markaynu ku jirnay aanu ahayn iyo yacni madaarigta iyo manaadka iyo cilalka ay axkaamtu leedahay fiirfiiradeedii markaynu eegayno fiirfiirinaynay yacni aan ku fakarayno annadaru fii madaarika waxaa loo jeedaa tafakurkiyaa loo jeedaa aanu ku fakaraynay xag suurayn xag sugitaan xag asalayn xag faahfaahin intaasi fawaqaca alkalaamu hadalkiibaa wuxuu dhacay fii wixii ku jira waa naga jira anaga maana soo goorin isagana wuu dhowkaa markaa soo gaabi hadalku gaabinaya xogaa buu ka tegey haddaa aragta dhibcaha noocaasoo kale markii laga tago hadalka ma dhammaystirno yani usluubkaas markii loo qorno soo dhibca dhibca ma idiin dhigin mise waa isku xiji ha dhibca dhibcahaas waxay tusaysaa hadalaa meeshaas ku jiro marka gadaalaa laga soo qabsanaya fa aquulu masaladii rabaa inuu ka hadlo weliba wuxuu ku jiraa alabun tafaquhu ku jira fiqhiga raadintiisuu ku jira laa xawla walaa quwata ila billah yani wuxuu tusayaa maskiin inuu yahay cilmi iyo awood iyo caqli xeelada wax ku keensan kara inaysan jirin ilaa ilaahay inuu u kaalmeeyo mooye ilaa cilmigii laftiisii haddaan rabbigaagu kuugu macyiin oosan kuu kaalmayn awood aalada miyaad ku kasban karta laa xawla xeelo lana nooma sugnaanin walaa quwata awoodna nooma sugnaana ilaa bilaahi ee ilaa bimacuunat alla kaalmadiisa mooye wax kalo nooguma sugnaanin laa xawla walaa quwata ila billah waa markii naxwada la arinaya waa taqaan qaacidatu laa xawla waa akhristaa soo ardayda in badan iskaga cararaa lagama cararo markii halkaas la maraayo laa annaafiyata liljinsi markii la gaaro arday badana iska carar lama carara wax walba inkastoo wadaadada laftooda ay adkeeyaan oo shiddo ka dhigaan oo xagga ka keen xagga keen ardayga niyad ku ridaay waxaa la rabaa in takfiifiyo waa masalo sahla looga dhigo wax weyn ma yacni qofka markaad tidhaahdid masaladan qaacidatu laa xawla walaa quwata nagu soo socoto masalo adag waayo ardadii waxaad gelinaysaaba rucbi iyo argagaxa lama rabo waa sahlan tahay inaad tidhahdid si ardaygana sahla ugu fahmo adnaa u furfurtidaa la rabaa marka laa xawla walaa quwata ila billah hadalkaas shiikhu waxa weeye dacfiga insaanka ayuu muujinaya inuu marka hore wayna fiican tahay ilaahay ina kaalmaysato intaada masaaisha ka jawaabin laa xawla walaa quwata ila billah ku bilah markaasuu yidhi haada midkaan mas'aladan oo warkaan xukumkani mabniyan wuxuu ku dhisan yahay calaa aslin wa faslayni asal iyo laba fasal yacni soo cabdulbariba shiiku wuxuu soo saaraya masalada inay asal leedahay laba faracna ay leedahay farac fasalku waa laba farac oo asalka ka faracay markaasuu hadalkuu kuu soo koobay dhibcadhibcuu ku siiyey marka saasuu uxukum maxal shaahidka marka wuxuu ka wataa sida shiikha ou durbadiiba markuu asaga oo dalabulfiqhigii ku jiraay ou durbadiiba fahmigii ilaahay siiyey ou leeyahay asal iyo laba farac bay mas'aladan leedahay laba fasalay leedahay saasoo kale inuu qofku u dareemo axkaamta sharciga u dareemo baa la doonayaa waclam ogow arshadaka allaahu ilaahay ha ku hanuuniye qof yahow iyo aalibulcilmiga ah ana bayna yaday tafaquhi ana bayna yaday tafaquhi hadda oo fiqhigii kasitaankiisii alab fiqhiga ah hortiisa waxa ahaaday yani bayna yaday alfiqhi waxaa ahaaday atafakura fiirfiirin ayaa ahaatay yani atafakurada dambe waa inada isimkeedii way jarmjurka darafkan iyo maaratan waa waa khabarkii muqadama weeyaan ana bayna yaday tafaquhi fiqhiga hortii waxaa tafaquh markaas aad rabto inaad wax kasto waa in marka hore nadar u kahay tafakur inuu ka horeeyo masalada inaad ku fakirto oad fiiriso weeyaan فإن الله سبحانه وتعالى الله نزهناي وسريه ونسقان ضبكه فناي دعا عباده أدومدي سوحوا أبوياري في غير ما آية آية وحكبضا ومن كتابه كتاب كيس كمدا أيوحوا أبوياري إلى التحرك دقدقاجين قفين دقدقاقه أو دقاجيو أو التحرك أولي ما دقدقاق بإجالة النظر yani biijaalati nadari lcamiiqi fiirada wareejinteedii jaala jawalaanan sooma arki jira yani ijaalada saasa ah. biijaalati nadari aragga wareejintiisa la wareejiyo araggii alcamiiqi ee xeelka dheeraa aad yani aad u xeelka dheeraa fi tafakuri fakarka dhexdiisa lagu wareejiyo yani aad inaad ku fakartid fii malakuuti samaawaati waalard ina aad si fiican aqligaaga iyo fakarkaaga aad ugu dhaqdhaqaajiso aragti iyo tafakur aad u siifo fi malakuuti samaawaati wal ard samadaha iyo ardada mulkidooda inuu qofku maskaxdiisa ku dhaqdhaqaajiyo caqligiisa ka shaqeeyo ayaa maaragtay ayuu rabbi adoomadiisa ugu yeeray buuli la quraanka sokumaarka walam yanzuruu fi malakuuti samaawaati wal ard yani saasoo kale baa leeyahay wuxuu leeyahay allah yani markuu ka hadlayo sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana anahu lxaq ilaa qur'aanka ama nebiga inuu xaqii u caddaato miinan yani aanan ka tusin jihooyinka aayaadkayga tafakurkaasaa wa fii anfusikum afalaa tubsiruun xataa naftaada inaad ku fakertaan fii malakuuti samaawaati wal ard markaa koonkan cerka intaa la-eg dhulka saa u fidsan bani aadamkan oo yani maarata caqliga eh, ilaahay uu siiyey aad garanayso awoodda uu leeyahay markaa ku fakerto waxaad garanaysaa khaaliq saanic oo rabbi la yidhaha allah macbuuda inuu jira baad fahmi marka qofku inuu caqligiisa ka shaqaysiiyo ayuu ilaahay noogu yeeraa iyo wa ilaa an yumcina inuu fogeeyo almar-u qofkii annadara fii nafsihi fiirada oo naftiisa uu fiirfiirinayo oo fi anfusikum afala tubsiruuna bi bani aadamkan fiiri yani maskaxda ilaahay siiyey waa cad yar oo inta ku jiro qalbiga ilaahay siiyey inta ku jira baartay yani caqliga uu leeyahay indhahan waa baruur waa shaxmi baa leeyahay waxaa arkaysaa intaasoo iftiini leh dhegtaan waa carjow ayaa kuu samaysay saa ilaahay wax kuu maqashiinaya aad maqalkaada iyo wax walba ku kala soocayso carabkaas oo hilibka ah saa rabtaa wax ugu cabirayso dhadhan kasta iyo kullina aad ku garanay alxawaas alkhams ilaahay kuu sameeyey gacanta waxbaad ku dareemi shamiga oo sankii waxbaad ku dareemi aragii waxbaad ku dareemi carabkii waxbaad ku dareemi wamaa ilaa daalika ixsaaskaas awoodda ilaahay ugu daray caqliga uu siiyey yacni dhiiggiisa soo u shaqaynayo insaanka dhexdiisa haddaad fiirisid wuxuu yidhi ninaa wuxuu qoray alinsaanu daalika almajhuul kitaabku ka qoray al-ishaamu dhalika al-mujrim waa ninka qofka aan la garanaynin wax la wax la fahmi karo ma laha ilaahay kaliya garanay adoomada adiga naftaada waxa jirkaada ma taqaanid wuxuu ku qoray waa iska socotaa bis waxa tahay laba xubnaha saas kugu shaqeynayaan nicmada ilaahay ku siiyay ma dareemeyn marka inuu qofku ku fakaro wa fi anfusikum afala tubsirun wa ila an yum'ina al-mar'u an-nadara qofka inuu araga ku fogeeyo i nafsihi yani annadara waa tafkiirkii w ku fakaridii fii nafsihi uu ku fakaro wamaa xawlahu iyo waxa gaararyaalkiisa oo aayaadka ilaahay koonkan iska daadsanoo wada cajaa'ibka ah oo aanan u baahnayn xataa waa kitaab iska furana la yidhaha koonkan roobaa cirkaan ka soo daa cirka iska ebara daruura iska imaanayso waa buuxsamaysaa turbadii waa da'aysa dhulkii qallalan oo ebara aa tooga wuxuu ku baxay malihi bani aadamku markuu caloosha hooyadiis ka soo baxay muxuu wati waa qaawanaa soo maha laa caqli ma lahayn waxba ma garanayn awood ma lahayn haddii qashinkan iska dhigo habartu iyo oday aabbiyi hooyo halkaa iska dhigaan quraanyada iskama dhicin karayo taqsiirka iskama dhicin karayo bani aadamkaas ayaad arkaysaa koonkan ilaahay iska diyaarsanuu yimid dhulkan isagu malaha ku socdo xabadda masagada ama galeyda ah oo abuurta dhulka uu ku abuuray asagu malahayn dhulkaana ugu yimid dhulkan iyo roobka ku baxaayay iyo hawada u baahan yahay iyo waxyaalaha maaragtay dhulkan ku jiro oo nafaqada leh ku jiro oo doogan uu kugu malihi qoraxda uu ku baxayo malihi wax aad leedahay lama arko haddana intaasoo sabuul inta ka gurataa caloosh ka buuxsanaysa inta samaystada dhargiisa malihi nicmadaas qofka inuu fiiriiriyo ku fakraa la rabaa inuu isaanka tafakurkaasana laka rabaa marka wuxuu leeyahay arrimahaas inuu ku fakaro ayuu ilaahay dadka ugu yeera maxaa loogu yeeri fatxan furid la furayo lilquwa alcaqliyati awooddii caqliga ahayd oo caqliga loo nisbeeyey yani furitaankeedii calaa misraacayhaa labadeeda albaab loo furo laba irid leeya irida markay laba albaab leedo xirmayso ayaa labada misrac la yidhaaha labadii in la ballaqo weya misraacay albaab albaabka labadiisa irdood la furo wey saasoo loo furo wey in albaabka loo ballaqo yacnii in caqligaada ka shaqaysiisid ayuu rabbi arrintaa kuugu yeerayaa wey caqligaada aa farto waxataa yasila ilaa uu gaaro qofkii siduu u fakarayo ilaa taqwiyati aliimaani yani iimaanka xoojintiisii ilaa uu gaaro oo iimaankiisa xoog yeesho iyo wa tacmiiqi alaxkaami axkaamta ku xeeldheeraanshaheedii oo ku xeeldheeraado iyo walintisaari alcilmiyi yani wa tacmiiqi alaxkaami walintisaari alcilmiyi gargaarkii cilmiga ahaa ilaa uu gaaro yani taas ilaa uu gaaro ayaa la rabaa tafkiirkiisa yani eh, waxay ahayd tafakaruu fii makhluuqaati illahi sooma ahayd ilahay makhluuqaadkiisu ku fakara walaa tafakaruu fii daati illah daatada ilahay oo ku fakarina laakiin makhluuqaadkiisii koonkan ku fakara maxaa yeelay daatada ilaahay markuu shaydaanku yidhaahdo adiga yaa ku abuuray ilaahay eh, ah, koonkan yaa abuuray ilaahay ilaahay yaa abuuray kusinda hadhoodii halkaa markuu gaaro cuudu billahi min shaydaani jimda allah weligiisuu jiro waana jira weligiisuu jiro waana jira marka tafakurkaasoo isdiintana fartay tafakurkaa marka wuxuu leeyahay fiqiga hortiisa waxa uu asaga wey ila qofaan tafkiir lahayn tafaquh ma yeelan karaa maya tafaquhi maxaa ka horeeya fakr fakrkaasaa la rabaa inuu qofku diinkan ku fakero aayaddan ku fakero xadiidkan ku fakero malakuuti samaawaat saasoo kale markaasuu allah yidhi suurat albaqara aayadda ku jirto kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun ووجد التفكر كان لفرين كذلك أي مثل ذلك التبيين عدين تاس وحق الذين عدين يبين الله الله عدين لكم إذنك الآيات آياته التنزيلية أها أو قرآن كي أه iyo maxaakim yani ahkaamtiisi ayaa la idin cadeynaya maxaa la idinku cadeynaya la'allakum tatafakkarun likay tatafakkaru inaad fakartaan dartii ayaa taakura lagaa raba waa inuu qofku fakaro weya wuxuu allah leeyahay yani aayadda fi suurat alacraam ku jirto qul hal yastawi alacmaa waalbasiiru afalaa tatafakkaruun qul waxaa ku tiraa nebi maxamedow hal yastawii ma siman yihiin alacma kii indhaha la'aa iyo walbasiiru kii arki ma laba simanba nin indhoola ah oo indho qabin iyo mid indho qabo wax walba arkaya ma siman yihiin maya kan wakadalika qofka cilmiga leh waa qof wax arkayo qofka mu'minka ahi oo iimaan kaloo fakaraya waa qof wax arkayo qofka kaafirka ama jaahilkaana waa qof indhala oo kale wey markaasuu yidhi afalaa tatafakkaruun war miyaadnan fakaraynin caqligiina miyaadnan ka shaqaysiinayn tafakurka ilaahay noogu yeera waa kuwaas hadalka uu shiikhu oo muqadimada u oo koonkan uu ku fakaro wuxuu garanayaa macbuud inuu jiro koonkan abuurto khaaliq la yiraahdo allah ah inuu jiro ku garanaya وعليه marka arinta markaanu qabano على هذا الاصل فإن التفقه فقهه او كسitaanka diinka la kaso oo طلب الفقهيه ayaa abcad mada yool ahaan ka fogaan shabadan oo xagga yoolka ka hor yaani ka dheeraad badan min التفكر tafakurka ilaa tafakurkaas soo horeeyaa nabi soomaa atafakuru awalan uma atafaquhu aaniyan tafakuhaa marka aad u sii fog fiqhi markay axkaamtaas inaad dhex geshid oo dhex dabaalato fikirka markaa la timaado oo tafkiirka laga helo baa la rabaa tafaquhu marka ilaa awal ku soo yiri bayna yaday alfiqhi atafakurku ida atafaquhu abcamadan min atafakur isagaa fakarka kaga horeeyo ka xeel dheer oo ka yool dheer xagga yool ahaan isagaa ka id maxaa yeelay huwa yani waxa weeyaan tafaquhii fiqhigii oo la kasaahi xasiilatuhu xasiilatu tafakuri tafakurka markaa wax fakarto wixii kasoo xasilay oo ka yimid ou dhalay weyaan waintaajuhu wuxuu soo saaray fikirkii weyaan wa ilaa hadaysan sidaa jirin oo tafakurba uusan jirin tafaqquh jirin fama li haula alqawm la yakadun yafqahuna haditha بأساس كله فما لهؤلاء فما أي شيء با لهؤلاء كون رسقناذي تدكني محا أسقناذي لهؤلاء القوم قوم كان أو كان محا أسقناذي حالكود واسدي لا يك لا يكادون إننا سجين يفقهون إني كسان حديثا ور إني كسان أين مرنا سورة قالوا أحين فقهي ما قرنا يعني هكذا تبع قفك أن تفكر لحين qofka aan tafaquh lahayn waa inuu tafakur leeyahay uma tafaquh yimaada haddaysan jirin waa dad aanan fiqhi lahayn waxna garanaynin wey famaa lihaulaai alqowmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiida war kale aynan fahmin qur lagu dul akhrinaya mucjiska ah, oo aad wuxuu ka hadlayo yani icjaaska dhexdiisa ku sugan ee khaariqulcaade ahoo ilaa yowmina haada lala imaan layahay haddana waa ka indhalaayahay qofka isagoo luqadii fahmaya isagoo garana haddana ma fahmaya xadiidkii ma fahmay laakiin haada tafaquhu tafaquhan aan soo sheegnay maxjuuzun mid lagu yani maaragtay hareereeyey waa lagu xajsiyey oo lagu celiyey waa bilburhaan daliil iyo adillo ayaa maaragtay maxjuus uu ku yahay yani waa lagu ilaaliyey way waa lagu dhowray waa wuxuu ku ilaashan yahay oo ku kooban yahay burhaan iyo daliil tafaquh marka la leeyahay waa inuu qofkan adiladeedii sharciga ahaa burhaanku waa daliil wey tafaquhu wuxuu waxaa lagu wareejiyey oo ku wareegsan yahay lagu ilaaliyey lagu koobay bilburhaan daliil waa inuu qofkan markuu masaladan fahmo adiladeeda u saari karo asalkeedii uu keeni karo wey maxjuusun mid laga reebay laga celiyey waa laga xiray wey can altashahii waalhawa labada xajsi isma le fiiri midna waa lagu koobo waa lagu ilaaliyo waa midna waa laga ilaaliyo an iyo waxa la kala raaciyo jeeda kan dame محجوز من laga xiray oo laga celiyay way an tashahhi tashahhi waxa iska jeclaataan waxba iska jeceshay laakiin aadan aadan kasin aadan fahmin ama aadan u shaqaysan iyo wal hawa waxa iska jeceshay rabto taana waa laga ilaaliyay marka muxuu ku ilaashan yahay bil burhan bil adilla daliil oo lagu kooba laakiin waa iska jeclahay waan rabaa waxba kuma soconaayo taas waa laga ilaaliye buu waa laga dhowro markaasuu yidhi walin ittabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir walin ittabacta haddaad raacdo nabiyullaahi maxamedaa lala hadlay ahwaa'ahum kuwaan xaqa ka soo horjeedo waxa ay jecel yihiin hawadooda ah cilmiga ku dhisnayn burhaan iyo daliil midna aanan haysan bacda aladii kii dabadii jaa'aka adiga kuu yimid oo min alcilmi cilmigii ah cilmigii oo xaqi kuu yimid dabadeed haddaad inta cilmigii ka tagto maxjuus bilburhaanka bidaliilka ahaa hawadii oo yani maarata hawadoodii wax cilmiya aan lahayn aad raacdo maa laka min allaahi min waliya walaa nasiir maa laka adig kuuma sugnaani min allaahi alla xaggii min waliyin mid weli ahoo yatawallaa amrak amarkaaga tawaliyo yali amrak qof weliyo adiga amartaada tawaliyo oo ku maamulo walaa nasiirin ay laasirin walaa naasirin mid gargaarana ma helaysid oo kuu gargaara wey sheekha marka uu sheekh ibnu cuthaymiin hadalkaa sheekh bakar uu sharxay wuxuu leeyahay waxaa leenahay buu yidhi idan naquulu almaraatibu siday wax u kala horeeyaan laxbuu isku soo kaaya dhex daray sooma jeedi kuu kala sooci alcilmu awalan awalan alcilmu horta qofka inuu cilmiga thumma alfahmu waxinu ogaado wax fahmo thumma tafakkuru tafkiir inuu yimaado thumma tafaqquh tafaqquh u dambeeyo waa midka uu kuleeyahay abcamada min min min tafkiiri uu kuleeyahay fakarka midka ka fog saddexdaas u qaybsamaan laa budda min hada marka tafakkurka arintaas waxa weeye waa laga maarmaan saddexdaas afarta marxalood ayuu musanifka noo sheegay fahmiga waa laga maarmaan tafkiir inuu ku xigo fikhina tafaquhna uu dambeeyo oo qofka mas'alada marka istikhraaj al-furuu' min al-usul oo sameyn karo ama asalkii uu ku takriijin karo ee farci oo asalka ku takriijin karo weeyaan wuxuu sheekh ibn Uthaymeen noo keenaya yani dadka aad mas'aladan istikhraaj al-ahkaamka darajo sare ka gaara xagga tafaquh darajada sare dadka ka gaara imaam shaafici baaba ka mid ah raxmatullahi calayh aar aada u fiican ayuu noo soo goorinaya imaam shaafici raximah llahu tacaala ayaa waxaa dhacday wuxuu u martiyey imaam axmed bin xambal ayuu marti u noqday soo ardigiisi ma ahayn imaam axmed ibn xambalna maadaama shiikhiisi imaam shaafici ou ahaa dadkiisa iyo ahalkiisa reerkiisa iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo waa u ammaani jiray shaafici in la yidhaahdo shiikhayga oo ammaan ayuu ka badan jiray markuu ag joogo aada u ammaani jiray markaasuu maalin maalmaha kamida mida imaamu wuxuu noqday marti imaamu axmed soo noqday maadaama uu ammaani jiray ayuu gurigii yimid habeen u yimid waa la cashay raashina loo keenay labadooda raashintii markii loo keenay imaamu shaafici saxankii eber ka dhig waxba kama reebi wixii raashina hataa hamba yar ma reebi eber ka dhig waa dami dadkana waa dad suudi badan waxay og yihiin yaani qofka sida nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka sheekhu noo keenay yaani xasbu bni aadam luqaymaatin yuqimna sulbahu yaani qof dhowr luqmo inuu cuntada ka qaato oo dhabarkiisa uu san taagnaado caloosh u istaagto xoogaa فإن كان لا محالة هذا إنه عناء لغا مارمان تاي فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه إنه صدح عقيبي عنده عنده صدح علوش صدح عقيبي saddex meelood hal meel inuu raashinka uu ka dhigto labada meelood soo hartay meel kamidana qaybta dambe soo hartayna qaybta ku neefsan laha inuu ka dhigo uusan iska buuxinin meesha caloosha dhan uusan xirin waxaa haddii meesha nafaska aad buuxiso waaba khatar inuu dhinto qof khatar u yahay haddii cunada zaa'id imaam shaafici raashinkii oo dhameeyey markuu dhameeyey oo cunadii ou cunay ayaa habeenkii markii la gaaray yani way la yaabeen dadkii dadki waxay dhaheen wadaadkan cunadii yar inuu cuno la rabay oo waxba aan ka reegin ayay la yaabeen reerkiibaa la yaabay ila saxanku qaaruqaa loo geynaya soo mar labaad imaamu shaafici wuu seexday habeenkii tahajud uma soo kicin waa jiiftay gurigii uu jiiftay imaamu axmed ala seexiyey tahajudkii iyo salaatuleyli uma soo kicin way la yaabeen ayadan wadaadkan oo aabbaheen ammaani jiray oo aan salaatuleyl u kacaynin muxuu yahay mar saddexaad hurdadii markii uu ka soo kacay wayse maba raadsanin salaadii buu hore ka galay jamaacadii salaadii buu aad waqtigii maba weyseysan imaam shaafici weyse la'aan buu salaadii ayana waaba la yeeray ninka hurdada ka soo kacay oo aan haddana yacni maarata weyse asagoo weyseysan salaadii galay ma ma xaalkiisu waa maxay wayba la yaabeen markii dambe imaamu axmed ay la kulmeen kaasay yidhaahdeen ninkii aad noo amaani jirtay oo shiikhayga aad ku hayso maalin walba aad samaynayso aad noo amaani jirtay saddexda arrimood aan ku haynaa bay dhahay kow cunadii waa dhameeyey waxba kama soo horey labo wax cibaadaha u soo kacay ma laha saddex waxa weeyaan markuu soo kacay isagoo weysaysan uu salaada iska galay markaasuu yidhi iisuguu yidhi aatiikum bilkhabar anaa war idiin keenaye ii kaadiyuu yidhi imaamu axmed ma degdegin imaam shaafici u tegey markaasuu yidhi dadka saasay leeyihiine xaalkaagu waa sidee markaasuu wuxuu yidhi horta wuxuu yidhi wuxuu yidhi faama acaamu falaa ajidu axalla min acaami imaam axmed bni xambal faaradtu an amlaa baطnii minhu xagga raashinka markaa aan kaaga jawaabo cunadii aan cunayay wuxuu yidhi imaam axmed ibn xambal axmed ibn xambal raashinkiisa wax ka xalaalnimo badan ma aan aragu cuno xalaal uu cunaya kasab xalaal uu leeyahay xaaraan ma lahayn sidaa darteed baan xalaashaadii inaan caloosha ka buuxsado baan aan maaragtay ayaan doonay buu yidhi saasaan u jeclaysta buu yidhi cunnada saasaan u dhammaysta buu yidhi amaa salaad tahajud la'aantii aan u soo kacay buu yidhi maba aanan hurdaynin dhinacaan u jiifay markaasaan waxaan inta aan yani maaragtay aan baaraya buu yidhi xadiidkii yaa abaa cumayrin maa facala nuqayru ayaan intaasoo mas'alo markaan seexday ilaa waaga uu ka baryo aan intaasoo mas'alo ka saarayo yani muxuu leey sheikhu leeyahy maa adrii qaala miatan o alf boqol mas'alo ama kun mas'alo baan xadiidkaas ka soo saarayo maba jiifanin mana aana hurdin marka labaad in mas'alo fiqhiya qofka uu baaro oo cilmi ku mashquulay inuu salaad sunnah tukado cilmiga oo maaragtay lagu mashquula salaada sunnada ka ka fadli badan kan markii hurdada iyo dadka u maleynayeen marka soo kaca waysadeedii hore qabo irsaasoo salaada ku galay cishiikii aan ku seexday weeye waysada uma aanan baahnayn salaad waysadeedii hore qabay marka yaani waxa weeye xadiidkaas waxa weeyaan uu leeyahay yaa aba cumayr maa facala nuqayru abu cumayr waxaa lidhahdaa waa anas bn maalik walaalkii waay anas bn maalik walaalkii waay markaasuu eh, shimbir yaroo nuqayrka nuqayrkana waxaa lidhahdaa annuqayru bilqayri waay waxaa la waa shimbir yaroo u eg cusfuurka bahalka la yidhaahdo oo afkiisa uu guduudan yahay baa la yidhaahdaa marka shimbir ayuu leeyahay nabigu ku xadiidka noocaasuu ka hadlaya marka masaaishaas tirada badan ayuu maanta bistikhraaj uu ku sameynaya axaadiistaas masaa'il uu ka soo saarayo marka masalada waa masalo yani runtii culummadu saasay imaam shaafici oo daqiiq u ahaa lidaalika waad ogtihiin markii nimanka cilmulkalaamka iyo tafalsufka iyo falsafadii dadku u leecdeen oo in la tacmiyo la bilaabay amadii waaweyneed inta u yimaadeen mahdi miyuu ka ahaa iyo rag lamid ah waa kan kitaabka arisaal layihahdo u qoray kitaabka arisaal layihahdo adugta arisaal lishaafici oo la yidhaahdo asalkaba fiqhiga iyo mustalaxa iyo oo qawaacidda islaamka loo sameey imaam shaafic la yidhahda naasiru sunna lagu magacaabo waxaasoo dhan buu soo saaray marka waxyaalahaasoo dhan buu lahaa masaa-ishaasuu soo saari jiray sheikha marka istikhraaj alaxkaam yani min alusuuli baa la taasoo kale ayaa loo baahan yahay fahaya kaalay buu yidhi arday ayuha aalib ardayahow kaalay oo imow taxalla isku qurxi binnadari fiirfiiro iyo watafakur oo isku macno wey faker oo aad nusuusta ku fakerto kitaabkii iyo xadiidkii aad ku fakerto yani walfiqhi macaanida ood haleesho iyo fiqhi aad kala soo baxdo axkaamtii aad istimbaad samayso fiqi kala soo baxdo yani isku qurxi buu yidhi la arkaa an tatajaawaza inaad gudubto oo dhaafto min marxalati faqiihi yani faqiih inta dhaafto aad gaarto ilaa faqiihi nafs mid faqiihu nafsi la yidhaahdo yani fiqigiibaa marka tabaqaadka faqiihnimadii hore inta ka gudubto faqiihi nafsi inaad gaarto kamaa yaquulu fuqahaau sida ay fuqahadu yidhaahdaan faqiihu nafsi bay وهو كان فقيه النفس قال لي لنا سأكون فسري الذي كيوي يعلق الأحكام أحكام تحري بمداركها أي بقواعدها ومناطها وعللها علوين تودي الشرعية شرعية ماشي الوحي الله قصو حريه أو فقيه البدني أمسه يعني إلى فقيه البدني فقيه البدن وإسك فقيه النفس قلفتي سوي kama fi isilaax muxadiiin yani aqiihu nafsina fuqahadaa cabirta u leeyahay aqiihu badanna dadka maaragtay mustalaxadiika ahluxadiidka oo mustalaxa ka shaqeeyo ayaa iyaguna arintaas u isticmaalo marka waa un isla fiqigii inaad inta ka gudubto faqiihi nafsi aad noqoto sheekh ibn cuthaymiin wuxuu leeyahay faqiihu nafsiga waxaa la yidhaahdaa alladii huwa yani fiqhu nafsi buu ka hadla faqiihaba fiqhu nafsi waxaa la yidhahdaa alladhi huwa salah al-qalb wal-aqidatu صلاح القلب والعقيدة السليمة والمحبة للخير للمسلمين وما أشبه ذلك يعني وحويا علمك أما فقهك قلبك وناكي ساعة عقيدتي سليمة أهي وناكي ذي dadka muslimiinta khayrka la jeclaado maarata fiqigiisi ah iyo wixii la mid ah wuxuu leeyahay hada yanbani alayhi fiqh albadan kaasa waxa ku dul dhismayo fiqhu lbadal oo ah macrifatu hada alqowli hadalkan garashadiisa xalaalin ama xalaalun am xaraam waxaa ka duldhismaya markaas yani hadalkan garashadiisa la garto ma xalaalbaa qowlkan ma xaaraambaa hada alficlu xalaalun ow xaraamun ficilkan la sameeye ma xalaalba ma xaraamba markaasay ka kor imaan kartaa buu leeyay هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله